bismi illahi raxmaan raxim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed <clears throat> rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlil cugdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala naadimu raximah llah wansib bilafinafi kula nakira ka qowlihim la shaaka fima dakara وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لي أبيك مبغض وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غير الإعراب فيه تصبي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك فافعلي وإن تشاء فافتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعل فلا تستعجبي تقول ما أحسن زيدا إذ خطا وما أحد سيفه حين سطا وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدوث في الأبدان فابن له فعلا من الثلاث ثم أت بالألوان والأحداث تقول ما أنقى بياض العاج وما أشد ظلمة الدياج والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فافهم وقيس تقول لل... تقول للطالب خلا برا دونك بشرا وعليك عمرا وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل مقال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله bismi illahi raxmaan iraxiim waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii milxat licraab waxaynu soo gaadhnay baabu laa annaafiya liljins halkaas buu cashirkeenu ka bilaabmaya laadu qeybo fara badan bay leedahay baabu laa annaafiya ayaa jirta waxaa kaloo jirta la naahiya ah waxaa kaloo jirta la zaa'ida ah waxaa kaloo jirta la caatifa markaa laada halkan uu kaga warramaya sheekhu raximah llahu tacaala waa laada loo yaqaano laa annaafiya waa laada loo yaqaano naafiyada waxayna anfiyeysaa jinsi markaa jinsi lama anfiyo jinsi waa daate daatadaas bay xukunka ka anfiyeysaa baabu laa ay haadaakani baabu laa laa baabkeegii wey laadii annaafiyati anfiyeysay liljinsi ay lixukmiljinsi jinsiga xukunkiisa anfiyeysay jinsiga xukunkiisa ayaa waxa weeyaan ay anfiyeysaa laadani waxay shaqaysaa camalka inoo kale shaqaysaa oo <clears throat> ismigana way nasbisaa khabarkana way rafcisa soo ma camalkii waxay qabanaysaa markaa ina oo kale ina afar dhinac bay ka shabahdaa baynu ohan jirna ilaa kutubta hore aynu kusoo marnay afarta dhinac ay ina ka shabahaysaa mid waa mida ini litaakiidi nisbati lmuhbata nisbada la sugayo ayay adkaysaa inadu laaduna waxay adkaysaa litaakiidi nisbati lmanfiya nisbada la anfiyayo meesha laga saarayo ayay iyaduna adkaysaa marka mid litakiidi nisbati muhbata waa inada laaduna waa litaakiidi nisbati manfiya dhinaca way iska shabahaan waa ta labaada mid kasta oo labadoodan kamidi yadkhulu cala jumlai ismiya wuxuu galaa jumla ismiya inaduna waxay gelaysaa de mubtadiye khabarkii dee laadana sidoo kale iyadna waxay gelaysaa jumla ismiya waa ta saddexaade laadu waxay naqiido u tahay inada ayay naqiido u tahay kasoo horjeedaa ini dee isbaat bay laazim nifyi faadinta min iska soo horjeedin way iska soo horjeedaan wa shay yuxmal calaa naqiidihi kamaa yuxmal calaa nadiirihi shaygana waxaa lagu xambaaraa shayga ka soo horjeeda sida labada shay ee isku midka aba ah laskugu xambaaro maadaama iska soo horjeedaan de waa lasku xambaaraya camalkeygii kala qabatay waa arrinta afraade mid kastoo kamid ah sidrulkalaam buu leeyahay laaduna da iyadaa uhoreynaysa inaduna iyadaa uhoreynaysa misle fahmi afartaa dhinac bu iska shabahan haddaba laadani markay shaqaynayso camalkan shuruud bay leedahay shuruuddeedaasi waxay culimmadu ku ururin jireen lix shardi soome afar shardi daatadeeda loo shardiyaa hal shardina waxaa loo shardiyaa labadeeda macmuul hal shardina waxaa loo shardiyaa ismigeeda afar shardi daatadeeda loo shardiyaayo kownuhaa naafiya waa inay naafiye tahay liljinsi jinsi waa inay anfiyeyso calaa sabiili tansiisi si caadna waa ina u anfiyeyso cadamu jaarin laha xarfijirna waa inaan u gelin afartaa ayaa iskale daatadeedaa loo shardiyaa halna waxaa loo shardiyaa labadeeda macmuulo waa inay nakiratayn yihiin labadeeda macmuul nakiratayn waa inay yihiin hal shardina ismiyagaa loo shardiyaayo ismigu waa in leeda la xidhiidho shuruudda marka laga helo bay qabanaysaa camalkan ismigeeda saddex baa loo qeymin jiray kutubta hore inu kusoo marnay ila ajrumigi inuu mufrad yahay mufradka baabkana waxaa la yidhaha maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf idan musanihii iyo jamciyay kamid yihiin mufradkay soo gudagelayaan markaa u fiirsada ismigeedu haddii uu yahay mudaaf mid la idaafeeya hadii waa la lakin la twinin maayo laa saaxiba cilmen mamqutan oo kale ismigeedu hadduu yahay mushaabih almudaafna waa la icraabaya waana la tanwinin y laa aalican jabalan xaadir ma iska odhan karta haddii ismigeedu uu yahay mufradna mufradkaasi ama ha ahaado ismi mufradkii caadigiiy taqaanay ama jamcu taksiirkii ama musanihii ama jamci mudakar saalim ama asmaa lkhamsiyi waxaan ujeedaa jamci maanasa saalim maxaa la samaynayaa waa la lagu binaynayaa wixii lagu nasbin lahaa haddii uu mucrab ahaan lahaa intaas ma ahaan jirin ya tusaale ismiga mufradka maaa maxaa lagu nasbin jiray maxaa la jiray xaalatu nasba soo fadxa mayaan dee farxadiin baad ku binaynaysaa laa rajulon baad ohanaysaa jamcu tafsiirkiina waa lamid laa rijaalon baad ohanaysaa musani maxaad ohanaysaa laa nasbin jirin mabniyun cala lya iska dhe jamcu ka waran laa qaa'imiina jamci mudakersaalim aan ujeeda jamci maanusaalim ka waran laba isaga kuu banaan inaad kasrisaa way banaan tahay laa muslimaatin qaaimaatun waxaa kaloo banaan in fatxa lagu takfiifiyo oo la dhalaa muslimaata saxiix walala taasina waa ismigeedii wey ka soco marka wuxuu yihi sheekhu wansib nasbi bilaa la ku nasbi mustacmalatan xaalo ay tahay mid loogu isticmaalay fi nafyi diidma dhexdeed kula nakiratin nakira dhammaanteed ku nasbi wadalika tusaale kaa-in wuxuu ahaaday ka qowlihim ay ka qowlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen laa shaka wax shaki istaqara muu sugnaan fima ay filadii kii kumuu sugnaan dakara uu sheegay hu allah hu maaga wuxuu yidhi laada waxaad ku nasbisaa xaalo ay tahay laadaas mid nafyi lagu isticmaalay shuruuddeeda wax kamid waa inay naafiye tahay soomaya waa inan ahayn eh, eh, lilwuxda waa inan anfiy naafiye waa inay tahay naahiye waa inan ahayn caatifo waa inan ahayn soo maynan sheegin zaaido waa inan ahayn waa inay naafiye tahay laadaasi nakiro kasta ku nasbi buu guuri kasta ku nasbi tusaalu ku siiyo wuxuu ku yihi laa shaka fi ma dakara shakadan waa ismu la la ismigeed waa shaka laa tacmalu camala ina tansib ism tarfa alkhabar soo ma shaka waa maxay waa ismu lah mabniyun cala alfatxi fi maxali nasbin baa la odhanaya marka fi ma dakara khabarkii baa halkan ku tacalluqaya dakara faacilkeegu waa huwa allah baa loo celinaya haadan joogtana waxaa loo celinayaa ma maada u noqonaya maada caaifku noqonaya weeyaan wax shaki waxa weeyaan uu noo waramay ee inoogu sheegay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam carabkiisa oo dacfiga iyo waxa weeyaan dhibaatadiisa iyo umuurta aakhira de wax shakiya ku jiray waxa weeyaan ma jiro halkaasi wax aday kuma jiro sheekhow keliya wuxuu kuu sheegay iyada oo shuruudii dhamaystiratay iyo tusaalaheedii sooma iyadoo shuruudii dhamaystiratay iyo tusaalaheedii buu sheegay wansib nasbi bilaa laa ku nasbi mustacmalatan xaalo ay tahay mid loogu isticmaalay fi nafyi diidmo dhexdeed kula nakirati nakira dhammaanteed ku nasbi inay naasiye tahay buu sheegay waxay gelaysa anaa labadeeda macmuul inay nikratan yihiin buu kuu sheegay wadalika tusaale kaa'inu wuxuu ahaaday ka qawlima ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen laa shaka wa shaki istaqara muu sugnaanin fii maa ifiladii kii dhexdiisa kumuu sugnaanin dakara uu sheegay ay huwa rabbihu maaga wain badaa baynahumaa muctaridu farfac waqul lah liabika mubqidu wain badaa haddii uu soo muuqdo muctaridon muctaridun wa kale dhex gelaya baynahumaa laada iyo ismigeeda farfac rafci adigu tilka taa rafci a nakirata ee nakirada waqul dhana laa liabiika ay laa kaainu liabiika aabbaha umuu sugnaanin mubqidun ay mumqiton mid u cadhoonaya ma jiro aabbaha mid u cadhoonaya mama jiraba halkan sheekhu waxa uu ku tilmaamayaa laada iyo ismigeeda waxaanu shardi ka dhignay inay isku xigaan oo xidhiidhaan soo ma waxaad ka warantaa haddii faasil uu kala galo fasil haddii uu kala galo ka waran walow faasilkaasi haba noqdo jaar iyo majruur walow haba noqdo daraf maxaa la samaynaya laba arrimood baa meesha imanaya laba arrimood baa waajib noqonaya labada arrimood waa maxay waxaan ka dambeeyo in la rafciyo mubtadinimona lagu rafciyo waxaan ka dambeeye ee nakiradii waa nakiradii de ismigu ahay nakiradii waa la rafcinaya ismii nakirada ah waa la rafcinaya mubtadinima lagu rafinaya mubtadinimo ayaa lagu rafcinaya khabarka mayna basidayn waxaa kaloo waajib noqonaysa takraar in la soo codceliyo ya in la ihmaaliyo oo la rafciyo wixii iya nakirada ahaa ismigii nakirada ahaa maadaama oo faasil uu kala dhex galay lana soo codceliyo la fi daari rajulun walaa mraatun ka waran sida laa fi daari rajulun walaa mraatun maxaa dhacay iminka rajul de waa nakire waxaa kala dhex galay iyo ismigeedii maxaa kala dhex galay faasil walow waama noqda jaariyo majruban ku walow waama noqdaan maxaa la samaynaya waxaan ka dambeeye ee nakirada awaa la rafcinaya khabar waxay ka dhigan jirtayna khabar baa looga dhigaya kaa ka dambeeyana mubtadinimaa lagu rafciyey meena basidayn in lasoo celceliyana waa waajib labada arrimood baa meeshii ka dhalanaya haddii la kala fasliyo iyada iyo ismiga in wixii ka dambeeya nakirada ahaa la rafciyo mubtadinimo lagu rafciyo khabar waxay u qaadan jirtayna ay khabarnimo mubtadaha khabar uu noqdo lana soo celceliyo meena basidayn intaas buu kaga warramay wuxuu ku yidhi wain badaa haddii uu soo muuqdo muctaridun dhexgala hadii uu soo muuqdo baynahuma ayaga dhexdooda haddii uu ka soo muuqdo ayo laada iyo ismiga nakirada ah dhexdooda haddii muctarad ka soo muuqdo farfac rafci maxaad rafcinaysaa tilka taa rafci a nakirata nakirada taa nakirada ah iska rafci waqul waxaana tidhaahdaa laa liabika ay laa kaainun liabika aabbaha umuu sugnaanin mubqidon ay mumqitun mid nacayo oo u cadhoonaya maba jiro tusaalaa eeg sheekh laa liabika laadu waad garanaysaa mubqidun waa nakiradiiyo maxaa soo kala dhex galay liabika oo jaariy majruur oo khabarkiia soo kala dhex maray sooma maxaa la samaynaya marka nakiradii mubdidun a iska god khabarkan jaariyo majruurkan soo taqadumana khabarka uga dhig mana basidan waa basid marka wain badaa haddii uu soo muuqdo muctaridun soo dhexgala hadii uu soo muuqdo baynahuma ismiga iyo laada dhaxdeeda farfac rafci tilka taa rafcia nakirata nakirada waqul waxaana tiraahdaa laa liabika ilaa kainu liabika aabbaha uma sugnaanin mubidon midna u odhoonayaa wrfac ida kararta nafya wansibi aw gaayir licraaba fiihi tusibi taqulu laa baycun walaa khilaalun fiihi walaa caybun walaa ikhlaalu halkaa waxaynu kaga soo baxnay haddii la kala fasliyo ismigii iyo laadii inay laba arrimood dhalanayaan labada arrimood waa maxay ya inaad rafcisid iyo inaad soo celcelisid waxaad ka waranta hadduu macrifo noqdo ka waran shay ismigaanu nakirada ka dhigin hadduu macrifo noqdona labada arrimood laa zaydun fi daari wala mraatun waana la rafcino waa la ihmaalini iyadiina waa la soo celcelin waa isku mid markaa soo ma aragti haddii la kala dhex galo labada arrimood baa u laazimi hadduu macrifo noqdo ismigeediina maxaa la samayn waana la rafcini waana la soo celcelini mayna basidayn halkana wuxuu kaga warramayaa haddii ay soo noqnoqoto laadii laakiin ismigii waa nakiro shuruudiina way ku socotaa wayna soo noqnoqotay laakiin laadii unbaa soo noqnoqotay nakiradii bayna la soo noqnoqotay maxaa la samaynaya marka intaasuu ka warramaya wuxuu ku yidhi warfac alsmayni labada ismi rafci jamiican xaale ay yihiin wadaba xilima idaa wakti rafci kararta aad soo celcelisid adigu nafyan ay naafiyan nafyi aad soo celcelisid wansib wansibtan wuxuu ka wadaa waftax buu ka wadaa wansib ay waftax fatxi alsmayni labada ismi fatxi jamiican xaale ay yihiin dhammaan ow ama haayir kala bedel alcraaba icraabta kala bedel fiihi ay fi smi la laa ismigeeda ismigaa dhexdiisa icraabtii ku kala bedel tusiba tuseb waxaad asiibi alcaraba carab baad ku asiibi fima nabaqtahu waxaanad ku hadli sidaad carab ku waafiqi wanuxaata nuxaadna waad waafiqi fima xakamtahu waxaanad xukumaysid baad ku waafaqaysaa nuxaadina taqulu waxaad odhanaysaa laa baycun wax iibihi fiihi ay kaainun fi ywmi alqiyaamati maalinta qiyaama wax iibi sheekh ma jiro walaa khilaalon walaa khilaalun saaxiibna ay fi ywmi alqiyaamati maalinta qiyaamo dhexdeedana wax saaxiibi ma jiro walaa caybun wax caybi fiiha ay fi ljanati jannada dhexdeeda ceeb ma taalo walaa ikhlaalun wax kala dhinaashiihi oo nuqsaanihina fiiha ay fi ljanati jannada dhexdeeda kuma sugna halkan sheekh wuxuu ku leeyahay laadii waa soo noqnoqotay nakiradina waa sideedii maxaa la samaynaya waa intii aad ajruumka kusoo barteen shantii weji weeyaan de shantii wej soo ma garanaysaan warfacda wuxuu ku tilmaamaya labadoodaba rafci laa zayd eh, laa rajulun ama laa xawlun walaa quwatun tusaalahaan ugusiina laa baycun walaa khilaalun labadaba sidaa rafci mayana wansibta wuxuu ka wadaa waftax buu ka wadaa baan idin wansibta muxuu ka wadaa waftax buu ka wadaa oo nasbuu tanwiinka tii la raacin jira weeyaan taa loogama jeedo tii mabniga ahi weeyaan waxaad oranaysaa labadoodaba nasbi labadoodaba eh, fatxi laa xawla walaa quwata laa bayca walaa khilaala soo sax maa aw haayiri icraab ama iraabti kala bedel icraabti kala bedel raabteedu kala bedelaysaa ya ka hore rafci laa xawlun walaa quwata laa xawlun walaa quwatun ka hore fatxi laa xawla walaa quwatun laa xawla walaa quwata laa xawla walaa quwatan mana intuna waxaaday kuma jira marka intaasu ka warramaya ow hayri licraabi soo gudagelaya war facda sideedu u sheegay wasibtana waa fitax ujeedana sideedu u marka khulaasadeedu maxay noqonaysaa shan wiid baa ka soo baxaya culimada qaarkoodna waxay gaarsiiyaan boqol shan iyo sagaashan masalo culimada qaarkoodna waxay gaarsiiyaan boqol iyo toddobaatan masalo suuro ayay soo saaraan basiirkaaga iska qaado shantii masalaba inagu adag malehe shanteenu baan dul joogsanayna shanteenu waa maxay shanteenu waxa weeya nakirada hore in la rafciyo iyo nakirada hore in la fadxiyo mayna labadaas inu ajri ila ajrumiya nakirada hore haddaynu haddaynu fadxino maxaa toddoba ku banaan saddex nakirada hore haddaynu rafcino toddoba maxaa ku banaan labo mantaas naan jiri shamsaasda bii jira haddaynu toore fadxino aynu nidhaahno laa bayca ka dambe labaa ku banaan saddex baa ku banaan inaynu kala mid dhigno laa bayca walaa khilaala labadoodaba tacmalu camal ka dhigtay inaynu nidhaahno ka hore sideeda ku laa bayca walaa khilaalan inaynu nidhaahno xaggeed geysa markaana laad waa zaaidatu litakiidi nfyiga sooma nfyigu ma adkeynaysaa waxaan ku cadfaynaa laada ismigeeda fi maal nisba yaal mamnuun cala lfatxi fi maal nasba munayn halkaasaad ku cadftay haddaad tanwiinisid laa bayca walaa khilaalun tacmalu camalilaysa iska shaqaysisid waa markaynu toora fadxino toora haddaynu rafcino ka warrama toddoba laba wejun baa ku banaanaanaya laa xawlun ama laa baycun walaa khilaalun labadoodaba tacmalu camalilaysa shaqaysi si kalema waday coraabi kartaa ta dambe inanu nidhaahno laa xawlun walaa quwata ta hore camalulasaa saqaysisay ta dambana camalinaa saqaysisay maxaa meesha ka baxaya laa xawlun haddaad tirahdo maxaa meesha ka baxay walaa quwatan baa meesha ka baxay muxuu ubaxayaa meel lagu cadfaan jirin meel lagu cadfaan jirin waayo markii hore waxaa lagu cadfayey laada ismiyada fi maxali nisbe yaalla iminkana ma yaala dee sooma iminkana ma yaalo sidaa aawadeed daaqadu ka baxaya marka wax adagba maade oo inti ajrunigu waa maxay ta hore haddaynu rafcino ta damba labaa inaynu eh, fatxino aynu idhaahno walaa quwata aynu camalino ka shaqaysiinno walaa quwatan aynu idhaahno camaluleyse ay shaqayso toora haddaynu fadxinona todoba saddex ku banaan walaa quwata camalina shaqaysay walaa quwatan maxalka ismiga laagaad ku cadaftay walaa quwatan camaluleyse shaqaysay maaa wax dag baa la warafcu fi thani wa fatxu lawali qad jaasa walcagsu kadaka fafcali warfac rafci buu ku yidhi sheekhu alsmayni soo qadar warfac rafci alsmayni idaa waktigii rafci kararta aad soo celcelisid nafyan nafyi aad soo celcelisid wansib ay waftax fatxi alismayni labada ismi jamiican xaale ay yihiin aw amase kaayir kala bedel alicraaba icraabta kala bedel fiihi ay fi ismi llah laa ismigeeda ismigaa dhexdiisa icraabta u kala bedelde qaabkay lu kala bedelna oo fududayde tusib waxaad asiibihee carabbaad waafiqi haddii aad sidaa samaysida tusib ay in tafcala dalika baad soo qadaraysa jawaab dalabkaasi tusib waxaad asiibi ama ama in tuqaayir haddii aad icraabta kala bedeshid tusib waxaad asiibi alcaraba carab ayaad waafiqi waxaad ku hadlaysid baad carab ku waafiqi nuxaadna waad waafiqi waxnaad xukumaysid baad ku waafiqi taquulu waxaad odhanaysaa laa baycun wax iibihi kaa-inun fii yowmi lqiyaamati maalinta qiyaamaha wax iibi ma jiro walaa khilaalun khilaal waa saaxiibka khullatin baa lagu jamciya khullatin baa khilaal lagu jamciya waa saaxiibka leedha walaa khilaalun wax saaxiibiina fiiha fii yowmi lqiyaamati maalinta qiyaama dhexdeeda mu walaa caybun wax caybi fiiha fi ljanati jannada dhexdeeda may ahaanin walaa ikhlaalon wax kala dhinaashaa oo nuqsaanihina fiiha fi ljanati jannada dhexdeeda may ahaanin mayna basidayn waa basiid warafcu fi ani wafatxu awali qad jaasa walcagsu kadaka fafcalu in iska daaye baad sheekh in iska daayo limaada de halkan ku sheegaybe mayna basidayn in iska daayayba waxday wax badan ma wadato wuxuu ku yihi warafcu rafco fi hani ka labaad dhexdiisa xaalada uu ku sugan yahay wa fatxulawali la fadxiyaa qad jaasa waa banaanaaday ey huwa madkuurkaasi walcagsu dabagedina kadaakayka inuu kadaaka madkuurkan lamid yaho wuu banaan yahay ee fafcali sidaas same ka hore rafci laa xawlun ka dambana nasbi laa xawlun walaa quwata muna hore lagaga soo sheegay aw ayriga ilaa muna kugu sheegay inuu soo celiyo ma in iska daayaad sheekh walcagsuna waa maxay ka dambe ka hore fatxi laa xawla ka dambana rafci walaa quwatun muna soo sheegay waxadag markaa kuma jiro baytka horenkaasiila warafcu labaad la rafciyo wa fatxulawali iyo ka hore oo la fadxiyo oo la idhaahdo laa xawla walaa quwatun qad jaaza waa banaanaaday ay huwa madkuurkani waa banaan yahay horena waan inigu sheegay walcagsu dabagedi oo a ah ka hore in la rafciyo laa xawlun ka dambana la fadxiya oo laa quwata la idhahdana kadaaka kainu kadaaka madkuurkan u lamid yahy wuu banaan yahay fafxali sidaa samee wa in tashafa ftaxnumaa jamiica walaa takhafradan walaa taqdiica kan laftiisa in iska daayahay ya kan laftiisa sheekhu haddaynu sii dabagalnana maskuutu canhu buu noqonaya labada ismi la rafciyo markii hore ku lahaa warfac ila warfac bu ku yidhi rafci maskuutu canhu buu noqonaya wax laga aamuso kale ayuu noqonaya marka iska daayahayd labadan baydba kuwa hore lagaga kaaftoomi lahaa wa in tasha haddii doontid daalib yahow ama saa'il yahow fatxahumaa labada ismi fadxooga haddii aad doontid he dee faftax fadxihumaa labadoodaba fadxi jamiican xaale ay wadar walaa takhaf ha ka cabsanin adigu raddan calayka in lagu radiyo lagu deedifeeyo oo lagugula doodo arintaasi ha ka baqin walaa taqriican canaan lagugu canaantana ha ka baqin wuxuu kuleeyahay caloosha dhiso iyo bogo laabto oo adigu ha werwerina ku dhaqaaji sidii nin hubo oo kale ya maqaaladan xariirigu kuleeyahayna dee qalbigaa kuusii dhiso haddaad adigiba tashwiis isku firti oo talo ma banaan tahay ma banaano talo ma banaan ma banaano meel gaad mis buu kuleeyahy waa laguna radin maayo laguguna canaanan maaye labadooda shee iska fadli buu kuy labada bayd naftooda maxay naga filnaa baydkana xagga hore inoogu sheegay de waintashaa haddii aad doontid fatxahumaa fatxahooga haddii aad doontid faftax fatxihumaa labadoodaba fatxi jamiican xaale ay yihiin dhammaan walaa takaf ha cabsanin raddan raddin ha ka cabsanin calayka dushaada lagu radiyo walaa taqricanay walaa takaf ha ka cabsanin taqriican canaan lagu canaantan ha ka cabsanin baabu tacajub e weeye tacajubka waxaa la idhahdaa xagga luqada inficaalu wa ta'ahurun yaxduthu fi nafsi cinda shucuuriha biamrin khafiya sababuhu aw kharaja cana daa'irihi waxaa la idhahdaa waa inficaal iyo dareen ku dhaca nafto ay dareento kaasoo weliba ku dhaca nafta marka ay dareento arrin sababkeedii uu qarsoon yahay ama ka baxay nadaairtiisii wixii isaga lamidka ahaa kaas baa la idhahdaa xagga istilaaxa miya labaa loo qaybiya mubawabun wa gayru mubawabin <clears throat> mid mubawab ah iyo mid hayru mubawab a labadaasaa loo qaybiya mid mubawab ah oo baab loo sheego nimanka nuxaadu ay u baabaystaan iyo mid hayru mubawab oo baab aan loo samaynin ka hayru mubawabkaa dee wuu fara yahay kayfaa kamida subxaan allah baa kamida lilaahi daruhu farisan baa kamida waxaaso dhan waa alfaada tacajubka weyaan laakiin mubawab maaha aha nuxaadu uma baabaysato waxay u baabaystaan laba siiqo oo keliya siiqada ama afcala iyo siiqada afcilbiy bes labadaasay ubaabaystaan maa afcala iyo afcil bihi labadaasay ubaabaystaan weliba sheekhaanu keyo maanta wuxuu ka warramayaaba siiqada ah maa afcala afcil bihi xitaa kama warramay ficilkan loo yaqaano ficlu tacajubka shuruud buu leeyahay culimo shuruud ayaa uu leeyahay waxaa loo shardiyaa ilaa meelaha sideed shardi ayay culimadu u xidhaan ilaa sideed shardi ayaa waxa weeyaan ay u sheegaan culimadu sideedda shardi ko waa in uu yahay ficil waa inuu yahay ficil waa in uu yahay ilaa sideed shardi ayay u xidhi jireen sideeddaa shardi waa in uu ficil yahay ficil waa inuu yahay oo ismi lagama bineeyo waa in uu yahay thulasi waa inuu yahay oo hulai wax ka badan isagana lagama bineeyo waa in uu mujarad yahay mujarad waa in uu yahay maxaan idin waa inuu ficil yahay sooma maxaa ku baxaya ficilka ismi ismi lagama bineeyo waa in uu mutasarif yahay mutasarifka maxaa ku baxaya jaamidkaa ku baxaya nicmo iyo bisiya lagama bineeyo waa inuu hulai yahay hulaaigana maxaa ku baxaya rubaacigio wixii ka badnaade waa inuu yahay eh, mujarad mujaradkana maxaa ku baxaya maidkii baa ku baxaya waa inuu tam yahay maxaa ku baxaya naaqiskii kaano oo kaliyo waa inuu muhbat yahay maxaa ku baxaya manfigii baa ku baxaya waa inuu yahay mutafaawit fi lmacna xagga macnaha waa in la kala badsan kara shaygan waxaan la kala badsana baa ku baxaya maata ka waran dhimashada maa la badsada gabowshaha maa la badsada maa amwatahu ma odhanaysid lagama binayn karo wax la kala badsada loo baahanya o labadii qof intay wada sameeya ay kala badsan karaan waa in faacil loo bineeyo maxaa ka baxay kii muqayaru siiqa ahaa in mafcuulka loo bineeyey waa inaanu lawn kutusinayn lawn midab waa inaanu kutusinayn ama ceeb waa inaanu kutusinayn cawiro ayaa ku baxaysa iyada iyo xamiro iyo kuwaas iyagana lagama binayn adu ila sideeddaa shardi ayay culimadu u shardiyaan kow inuu ficil yahay laba inuu mutasarif yahay saddex inuu hulaathi yahay afar inuu mujarad yahay shan inuu tam yahay inuu yahay muhbat inuu yahay mutafaawit fi lmacna inuu yahay mabniyun lilfaacil inaanu lown iyo cayb kutusinan ilaa sideedaa shardi ayay culimadu u xidhaan waayahay labada siiqan hadda waa kaan idin idhi mubawab iyo hayru mubawab baa loo qaybiyayo ka mubawabki waa labadaa siiqo waa siiqada ama afcala iyo siiqada afcil bihi waan fahnima labadaa siiqo weeyaan teenu ka warramayaana maanta waa siiqada ah ma afcala ma eh, afcil bihi maduusa markaa sheekhu waxa uu yidhi wa tunsabu waa la nasbinaya ya asmaau asmaadi waa nasbin fi tacajubi tacajubka dhexdeeda ayaa lagu nasbin nasbilmafaaciili falaa tastacjibi wa tansibna waad ohan karta wa tunsabna waa la odhan waxaad majhuul ka laqmaysid musamna waad ka laqmayn kartaa laakin nasbilmafaaciili maade waa nasbalmafaaciili waa la kordhigayaasha nasqada ka horan taada waa saa way iska ilaaliya nasbibinooda qoray watunsabu ama watansibu waad nasbini alasmaaa asmaada ayaad nasbin fi tacajubi tacajubka dhexdeeda ayaad ku nasbin nasban nasba ayaad nasbin nasbahaasoo kaa'inan ahaaday ka nasbin mafaacili mafaacisha nasbaheega oo kale falaa tastacjibi hala yaabin ha qariibsan xukunkeega haddanaad garanayn aduu baro oo ila jahli baad kaga sugantahe ha yaabin ha odhan sababta loo nasbinaya waa maxay yayna kula weynaan bu kuleeyahy taquulu waxaad odhanaysaa ma shay cadiima ayaa axsana wanaagnimo badnaysiiyey ay huwa maagu zayda ninka zayda id wakti khaaa u taltalaabsaday wamaa shay cadiima ayaa axadda afnimo badnaysiiyey ay huwa maagu sayfahu seeftiisa xiina saa markii uu booday iina xiina waktigii saa uu booday markii uu booday alla weynaa buu ku waxa seeftiisa afnimo badnaysiiyey siiqada taan idin ma axsanada weeyaan maadaasi waa tacajub wey ma axsana iyo ma afdala iyo ma akrama iyo ma aclama iyo waxaaso dhan waa la mid ma kolka waa tacajubiyatun baa la odhanaya oo shay cadiimay ku dhacaysaa fii maxalli rafca mubtaday noqonaysaa tacajubnimadaana ucunisisay in lagu bilowdo axsano waa ficil maadi faacilkiisi waa waajibun istitaar maagu u noqonaya zaydan waa mafcuulki waa mutacajub minhu bila la yaabana sooma zaydna kolkaa naski tala nasbinaya waa ta lagu sheegaya waa taade zaydanta tacajubka dhexdeeda lagu nasbinaya waa ta waa mutacajub minhu in lala yaabanaa sooma markaa zaydan saa u nasb jumlada axsana faacilkeega iyo mafcuulkeega ayaa fi maxal rafc khabar tadambana waa la midun maa shay cadina ayaa axadda axadda faacilkeygu waa huwa damir waajib istitaar maagu noqonaya sayfana waa mafcuulkiisii waana ta loo baahan yahe la nasbinayo weyan kaloo nasbinayo ee asmaada lagu leeyahy tacajubka dhexdeeda ku nasbi sayfahuda wey sayfahuda wey maslafan mafcuulnimana iska weyan de waaba iska mafcuul mafcuulnima waa loo nasbinaya lakin waa mutacajimiin in lala yaabayo wey markaa siqada waan baranay soo ma waa weeyaan ya talabaad waa siiqada loo yaqaano axsin bizaydin axsin bizaydin laftigiisu waa lafdul amar laakin macnihiisu waa khabar iska ilaali macnihiisu waa khabar markaa ficil amar maaha ficil amar maaha oo sida amarka dee looma macnaynayo axsin bizaydin axsin bizaydin zayd wanaaji maaha axsin bizaydin zayd wanaagsana wey ya marka axsin markaad iraabisi waa mahay waa ficlu taajub baa la ohanaya axsin waa ficlu waa ficil maadibade oo ficlu taajuba ah. bacdan waa zaa'ido zaydka laftiisaa faacilkiya waa inaysaa ufahamtid asmix bihim ya waa inaysaa ufahamtid axsintani maaha amar maaha waa ficlu taajubkii wey ficlu taajubkii weeya meelba horena waynu usoo marna kutub dambana insha allahu tacala waad ku arki doonta isheekh umuu baabaysantaa kama warramay laakiin saa u ogaada dee ya badaasaa zaaida sida uu kafaa bilaahi loogu siyaadiyey bada faacilkiisa soma aragtin ayaa badaa kale loogu siyaadiyey ayaa ismigeeda loogu siyaadiyey faacilkeega ah. wa tansibu waad nasbini ayaad asmaa asmaadii ayaad nasbin fi tacajubi tacajubka dhexdeeda ayaad ku nasbin nasban nasba ayaad nasbin nasbahaasoo kaainan ahaaday nasbilmafaacili ka nasbilmafaacili mafaacisha nasbaheeda oo kale falaa tastacjib hala yaabin ha ariibsan sheekh haddee jahli kaga sugan tahay bara bu ku leeyahay taqulu waxaad oranaysaa shay cadiima ayaa axsana wanaagimo badnaysiiyey ee huwa maagu zayda ninka zayda id wakti khada'a u tallaabsaday wamaa shay cadiima ayaa axadda afnimo badnaysiiyey ay huwa maagu sayfahu zayd seeftiisa xiina sataa markii uu ku booday cadowgiisa al seeftiisu af badan waaanimo badnaysiiye waa maxay Ah, waa taajub sooma marka maadaasi waa tacajubiye weeyi jumlada ka dambaysana khabar ba noqonaysaa iyaduna waa mubtada weeyi tacajubkana wuxuu nisiyey in lagu bilaabo saa'ilkiisina waa waajib istitaal weeyi waa labada siiqay culimmada nuxaadu u baabaystaan waa siiqada maa afcala ah iyo siiqada afcil bihi ah taasi afcil bihina sheekhinu kamuma waramin وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابن له فعلا من الثلاث ثم أت بالألوان والأحداث taqulu ma anqaa bayaad alcaaji wamaa ashadda dulmat adayaaji sheekhu wuxuu kuu sheegay ficilkan loo yaqaano ficlu tacajubka ficil shuruud gaarala in laga bineeyo ko inuu ficil yahay inuu mutasarif yahay inuu hulaahi yahay inuu mujarad yahay inuu taam yahay inuu muhbat yahay inuu mutafaawit filmacna u yahay in mabniyun lilfaacil u yahay inaan waxa weeyaan wasfigiisa wasfigiisa una ku imanayn afcal aanu ku imanayn taasaliyu saasuu cabiri doono in wasfigiisu iyada oo ficilo ficilkiya aanu afcal ku imanayn ismigiisi faal soo shuruudda kama inaanayn haddaba ficilka shuruudda laga waayo ficlu taajub laga dhisi karaa mise lagama dhisi karo masalada sheekh ka warramaya ficilka shuruuddii laga waayey ficlu taajub laga dhisi karaa mise lagama dhisi karo waa laga dhisi karaa laakin isagoo sidii lagama dhisaye biwaasitatin baa lagu dhisaya waxbaa udhaxaynaya sheekh waasitadii buu kuu sheegay waxaad samaynaysaa ficilkii kama dhisi karaysa isaga shuruuddii waa laga wada waayey sooma wax kamida ah laga waayo maxaad samaynaysaa marka waxaad samaynaysaa waxaad la imanaysaa ficil macno guud leh ficilkaa macnaha guud wata waxaa laga dhex fahmayaa ficilkan aad ka dhisi kari weyday tacajubkii waad fahamtay waxaad la imanaysaa ficil macno guud wata ficilkaasi macnaha guud ku socdana waxaa laga dhex fahmayaa ficilkan aad ka aad ka dhisi kari weyday ficlu tacajubkii macnihiis waa laga fahmaya masle kadib waxaad mafcuul uga dhigaysaa faacilkiis waa waajib istitar waxaad mafcuul uga dhigaysaa ficilkaa taxajubka aad ka keeni kari weyday masterkiisii faacilkiisina waad utirinaysaa faacilkiisina waad utirinaysaa soo basiid ma tusaale ma anqaa bayaad alcaaji buu ku tusaareeyey ma anqaa bayaad alcaaji bayaad bayida bayida ficilkiis waa bayidade bayidumina ficilaahayn wasfigaagu muxuu ku imanaya abyad muna ku imanaya ya ama iska dhaaf de mayna midab kutusinin cadaan mayna caddaanku muna lawn ahayn ila lawn inayna tusin mayna ka dhigna mayna lawn ina tusin imika de shuruudi waa laga lagama dhisi karo soo ma maadaama oo aan laga dhisi karayn eeg maadaama oo bayido aan laga dhisi karayn maxaan samaynaynaa waxaanu keenaynaa ficil macno guud wata ficilkan macnaha guud wata ficilkan macnihiisan kan laga dhisi kari waay dee bayidaa macnihiisa ficilkaasaynu ka dhex fahmaynaa ma fahmin la dhisi kari waayo macnihiisa ka dhex fahmaynaa ficilkaa aynu keenayno ayaynu ka dhex waxaynu mafcuul uga dhiganaa ficilkii tacajubka laga keeni kari waaye masterkiisa oo loo idaafeeyo faacilkiisii intaa masl an bayidat ilcaaju bay noqon lahayd bayidat ilcaaju asalka hora bayidat ilcaaju maroodiga lafihiisii baa caddaaday waa jamcu caajatin caaj wey haye maxaa la sameynaya marka waa laga dhisi kari waaya soo ma baydo masterkeygu waa bayaad caajkii faacilka waana utiil mana saxayn marka maxaad oran anqaaken anqaa mina saafi ahayn cadaankii aan qaada maynaan ka dhex fahmayn waynu ka dhex fahmayna keliya keliya maxaa kuu dhiman inaynu nidhaahno aynu uga dhigno mafcuul ficilkii aynu ka dhalaalin kari weyne tacajubka masterkiisa aynu mafcuul uga dhigno aynanu u tiirino faacilkiisii mayna saxayn markaa maxaynu odhanaynaa ma anqaa bayaad alcaaji kolkaa kama dhisi kartid bayda maadaama ka dhisi kari weyday ficil macnaha guud wata ad keenaysaa manihiisi ad ka dhex kartid ficilkaasi aad ka dhisi kari weydana masterkiisii baad mafcuul uga dhigaysaa ficilkan aad keentay faacilkiisi orana waad utiirinaysaa ma an qaabayaadal caaji bay noqotay tadamana waa lamid maa ashadda dulmata dayaaji ulma ficilkiisu waa maxay waa adlama ulaasi baynu shardi ka dhigna adlamina maxay kaa noqotay rubaaci bay noqotay dee kama kartid shardigii baad weyda maxaad keenaysaa ficil macnihii aad ka dhex dhandhansanaysid baad keenaysaa ficilka aad ka dhisi kari weydana masderkii baad keenaysaa faacilkiisiina waad utirinaysaa oo mudaafile baad uga dhigaysaa mayna basiid noqon maa ashadda dulmata dayaaj baad odhan doontaa wuxuu yidhi marka wa in tacajabta haddii aad la yaabtid min al alwaani midabada xaggooda haddii aad wax kala yaabtid ow caahatin ama musiibo xaggeed haddii aad wax kala yaabtid caahada oo taxdusu kusoo dariyaysa fi labdaani jidharhka fabni dhis lahu tacajubkii ficlan ficil u dhis ficilkaasoo kaa'inan ahaaday min athulaatiyi thulaatiga ka ahaaday uma atintaa dabadeedna la kaalay bilalwaani midabadii la kaalay aw ilaxdaai ama waxyaalihii soo dariyey la kaalay taqulu waxaad odhanaysaa maa shay cadiima ayaa anqaa saafinimo badnaysiiyey bayaad alcaaji maroodiga lafihiisa lafaha cadaankooda alla maxaa cadaannimo badnaysiiyey maa shay cadiima ayaa anqaa saafinimo badnaysiiyey bayaad alcaaji maroodiga foolkiisna way odhan jireen wamaa shay cadiima ayaa ashadda daraan badnaysiiyey dulmat dayaaji habeenka waxa weeyaan dabayaaqadiisa mugdigiisa maxaa darnaan badnaysiiyey darana oo madooba markaa maxalusheedkina waa fahmeen mayla tahay ficilkii ficlu tacajubka in shuruuda u dhignay haddee shuruuddii wax kamida laga waayo ma laga samayn karaa ficlu tacajub mise lagama samayn karo macnuu waxa weeyan waa laga samayn karaa laakin waa sidaa lagu samaynaya waxaad samaynaysaa ficil macna guud wataad keenaysaa lagana dhex fahmi karo ficilkii aad ka dhisi kari weyday macnigiisii kadibna ficilkii aad ka dhisi kari weydana masderkiisii baad mafcuul ficilka aad keentay aad uga dhigaysaa faacilkiisiina waad tiirinaysaa war ma wax adag ba ma adka markade wain tacajabta haddii aad la yaabtid min al alalwaani midabada xaggooda haddii aad wax kala yaabtid oo caahatid ama musiibo xaggeed haddii aad wax kala yaabtid caahadaasoo taxduudu kusoo dariyaysa fi labdaani jidharka fabni dhis buu ku yidhi sheekhu lahu tacajubka ficlan ficil udhis ficilkaasoo kainan ahday min athulaatiyi thulaatiga ka ahaaday uma ati la kaana bilalwaani midabadii la kaana walxdaad iyo waxyaalihii soo dariyey taquulu waxaad oranaysaa maa shay cadiima ayaantaa saafinimo badnaysiye bayaadalcaaji maroodiga lafiisa lafaha cadaankooda wamaa shay cadiima ayaa ashadda darnaan badnaysiiyey dulmata dayaaji habeenka awaakhirkiisa iyo dabayaaqadiisa mugdigiisa alla maxaa daraynimo badnaysiiyey baab liqraa'i haadaa kani baabu liqraa'i iqraaha baabkiisii weeyi aliqraa waa masdaru aqraa arubaaci aqraadii rubaaciga ahayd masdarkeedii weeyaan waxaa la idhahdaa aqraa cala shayi idaa xadahu calayhi wa alzamahu shaygii ayaa ku tirtirsiyey oo uu ku dhiirigeliyey baa la dhahdaa xagga istilaaxa miyaa waxaa la dhahaa tanbiihu lmukhaaabi calaa amrin maxmuudin liyalzamahu tanbiihu lmukhaaabi qofka lala hadlayo waa in lagu baraarujiyo calaa amrin amar amarkaasoo maxmuudin la mahadiyo liyalzamahu si uu u laazimo si uu u joogteeyo oo uu u sameeyo ayaad igu dhiirigelinaysa aliqra waa dhiirigelinta iyo tirtirsinta iyo boorintii soo ma garanaysaan wixii la odhan jiray weeye wanasbu fi liqraai hayru multabis wahuwa bificlin mudmarin fafham waqis taqulu liaalibi khillan bara dunaka bishan wa calayka camra wanasbu nasbo fi liqraai boorinta dhexdeeda xaalada uu ku sugan yahay hayru multabisin mid dheehgelmayo hayrkii weeye wahuwa nasbahaasi kainun wuxuu ku sugnaaday bificlin ficil buu ku sugnaaday ficilkaasoo mudmarin la xadfayo ee fafham arrinta fahan ooba qis qiyaas qaado taquulu waxaad odhanaysaa liqaalibi kii rabay waxaad ku odhanaysaa khillan saaxiib rabay baran oo samafala oo wanaagsan duunaka waar waxaad qaadataa bishraa waa ninka bishar la yidhahdo laazim ninkaasaa saaxiibu fiicane wa calayka waxaad laazimtaa camraa waa ninka camar laazim ninkaasaa saaxiib fiicane saa halkan waxa uu ka gudagelaya shayga loo yaqaano aliqra kitaabkii hore mutamimadi baan kusoo marnay wuxuu kamid ahaa meelaha cawaamishooda waajibka loo xadfo ilaa toddoba baab baa kamid ahaa toddobada baab ishtiqaalka waynu soo marnay soo mahayn ya wujubu xadfi caamili mafcuuli bi fi sabcatin min almawaadic lmathul washibhu wاlاkhtisaasu wاnida taxdiiru iqra waishtiqaalu can camal mutamimidaan kusoo bastinay culimay soo mahayn marka iqraha caamilkiisa waa la xadfaa waajibnimaa loo xadfaa waajibnimo ayaa loo xadfaa waanad keeni kartaa u fiirso caamilka iqraha waad keeni kartaa daahir bu iska noqon kara tusaale duunaka bishran ka waran imika bishran waa maxay waa muqraabihi shaygii laisku tirtirsiyayey waa bishir ee lagulaha qabso oo xajiso waa muqraabihigii weeyaan haye caamilka nasbinaya waayo waa duunakada lafteeda nasbinaysa duunaka waa maay ismu ficil maynahayn ismu ficil amar maynahayn faacilkiisa muna waajib listitaara inuu huwa una ahayn duunaka anta maynahayn maxaad samaynaysaa marka waa waajib listitaar layn wa anta weeyaan bishran markaa maxaa nasbiyey duuna kadana nasbisay ku muuqata camran maxaa nasbiyey alaykadana nasbisay alayka jaari majruur moodi ya wa waxa weeyaan alaykadil ismu ficil wey waa ismu ficil amar weeyaan faacilkina waa waajib istitaara waa anta camranna waa muqraabihigii laisku tirtirsiyayayo waa mafcuulkii weeyi marka caamilkiis wuu joogaa shaygaa laisku tirtirsiyaya soo ma waa la goyn karaa laakin maxaa loo goyn karaa jawaazan asalaata jaamicatan ka waran asalaata jaamicatan asalaata jaamicatan baad iska tiri imiga maxaad samaynaysa asalaatada maxaad ku nasbisay waa muqraadi shaygii laisku tirtirsiye weeyaan uxduruu asalaata war salaada soo xaadira jaamicatan xaala ay tahay kulmiso dayada kulminaysa dadka mina kulmin way kulminaysa asalaata jaamicatan waxaa kuu banaa inaad tidhahdid asalaatu jaamicatun oo mubtadi khabar iskaga dhigtid waxaa kuu banaa inaad tidhahdid uxduruu asalaata jaamicatun oo jaamicatun ta khabarkeedi aad xadartid mubtadihiisii jaamicatun aad tirahdo waa khabarkii waxaa kaloo kuu banaan inaad tirahdi asalaatu eh, asalaatu jaamicatanna way ku banaan tahay oo tidhahdi hiya salaatu jaamicatanna xaalaad ka dhigtid jaamicatanna maxaad ka dhigaysaa xaalaad ka dhigaysa ayaad ka xaalaynaysa calaa ra'yi siibawey mubtada calaa ra'yi ljumhuurna damiirka ku istitaara khabarka saana waad odhan karta laakiin macnaha inu haddaad aragtid waa waa iqra weeyaan oo waxa lasku tirtirsayaya waa maxay waa salaada ilaalinteeda sooma marka caamilkeedi waa la gooyey waxaana loo gooyey jaaisnimo eeg jaaisnimo weyan waa la keeni laba meelood waajib loo gooya laba meelood waajib loo gooya labada meelood waajibka loo goynaya waa in wax lagu soo dul cadfo waxaa lagu yihi alahla walwalada waxaa lagu yihi almuruata wnajdata alahla walwalada waa maxay alahla waa ehelkaaga laazim walwalada iyo ilmahaaga laazim ya waa muqraadihii lasku tirtirsanya sooma waa waajib taasi limaada alahla maxaa lagu soo cadfay walwala baa lagu soo cadfay maadaama wax lagu soo kor cadfay muqraadihii waa waajib caamilkiisi in la gooya waxaana lagaga maarmaya cadafkan cadafkana kaa kaafeeya le waa lagu soo dul cadfe markaa waa go-an yahay maxaana odhanaysaa ilzam ilwalada wailzam ilahla almuruata wnajdata baa lagu yiri maxaad ku nasbinaysaa waa muqra caamilkiisi wa waa jumlxadaf maadaama wax lagu soo dul cadfay ka labaadna waa takraar in la soo celceliyo akhaaka akhaaka soo celcelintana kaa kaafiyasa akhaaka akhaaka waa maxay akhaaka akhaaka war walaalka walaalka ilaasho waa muqra bihil isku dhiirigelinaysa ma akhaaka akhaaka inama laa akhaa lahu ka saacin ila lahja bigayri silaaxi war walaalka walaalka laazim ay maxaad samaysa marka ilzam akhaaka akhaaka marka labada goor baa waajib loo gooya caamilkiisa labada goor waa maxay waa muqaabihigii wax lagu soo dulcafo sida alahla walwalada almuruata wanajdata iyo in takraar la sameeyo lasoo celceliyaba ahaaka ahaaka mslani halkaana baabliqraaban kaga baxnay wnaصbu naصbo fi liqraai boorinta dhexdeeda xaalada uu ku sugan yahay hayru multabis mid qarsoomaya qayrkii wey maba qarsoona bu kuleya wahwa nasbahaasi bificlin kaainun bificlin ficil buu ku sugnaada ficilkaasoo mudmarin la xadfayo ee fafham fahma waqis qiyaas qaado taquulu waxaad odhanaysaa liaalibi kii rabay waxaad ku odhanaysaa xillan saaxiib rabay saaxiibkaasoo baran samafalaa duunaka war waxaad qaadataa bishran bishir qaado wa calayka waxaad laazimtaa camran camar laazim baabu taxdiiri ay haadaakani baabu taxdiiri taxdiirka baabkiisii weeyi taxdiirka luqada waxaa lagu ihahdaa xadara yuxadiru taxdiiran waa idaa manacahu min ashay lmakruhi shayga la dhibsanayo marka lagaa reeba ayaa la dhahdaa xagga istilaaxa miya waa tanbiih lmukhaabi calaa amrin makruhin liyajtaniba waa in lagu baraarujiyo qofka mukhaadabkaa amar waa in lagu baraarujiyo arin la dhibsanayo si uu uga fogaado misle fanaynta ti horu makasoo horjeeda ikraha wuxuu ka soo hormariyey taxdiirka caadada naxwiyiintu waxa weeyaan shayga macnahaan u wanaagsan inay soo hormariyaan tusaale nicmo iyo labadaba shay bay tusiyaan nicmi wanaag bay tusisaa bi'sina waxay tusisaa maxay ya dmdhaleecayn bay tusisaa soo ma markaa aawadeed iqruhu xagga macnuu ku wanaagsan yahay dee taxdiirkina waa kan wa tansib ism aladi can ciwad lficli ladi laa tudhiru midlu maqaali khaatibi lwaahi allaha allaha cibaad allahi wa tansibu waad nasbini alsma ismiga ayaad nasbini alladii ismiga ayaad nasbini tukariru aad soo celcelin adigu hu ismiga aad soo celcelin can ciwad lficli ficilka naadi noqoshadiina aad u soo celcelin alladii ficilkaasoo laa tudhiru aanad muujinayn adigu hu ficilka aanad muujinayn wadalika tusaale midlu maqaali khaaibi khudbad akriyaha maqaaladiisiiyo odhahdiisii oo kale weeyi khaadibkii alwaahi taaha badnaa allaha allaha cibaadallahi buu allaha allaha allaha ay itaquu ka cabsada allaha ilaahay ka cabsada cibaadallahi yaa cibaadallaahi addoommadii ilaahayow ah, ilahay ka baqa oo awaamirtiisa la yimaada nawaahidiisana ka taga maslefana culimo halkana waa tadiirkii weeye taxdiirkii weeye muxadaru canhu baa isagana laga warramayayo mansubaadii ku jira haddaba u fiirso taxdiirku xagga iqraha ayuu axkaamtii kala mid yahay oo da waa mansuubka aad arkaysid saddex shay buu ku xasilaa lafdiga iyaaka a wuu ku xasilaa walaalihina waa loo adeegsan karaa iyaaka iyaaka iyaakuma iyaku iyaakuna waxaa kaloo loo adeegsan karaa ma naaba canhu min alasmaa mudaafati ilaa damiir mukhaaabina waa loo adeegsan karaa sida nafsaka iyo ra'saka oo kale ka saddexaadna muxadaru canhugii laga digaya baa la sheegayaaba sida allaha allah alasada alasad oo kale caamilkiisa afar meelood ba isna waajib loo gooyaa kow iyaaka oo aan waxba lagu soo durcadfin laba iyaaka oo wax lagu soo dul cadfo iyaaka walsad oo kale waa waajib caamilkiisi waajib baa loo gooyey afar taxdiirkii iya keyrkii aad bu noqday lakin lagu soo dul cadfay sida ra'saka walxaayid oo kale waxa kale oo takraar in soo celceliyo takraarkaas ka cajisa in la soo celceliyo shaygii muxadaru canhugaaba la soo celceliye laga baqayay alsad alasada baa lagu caamilkii inaad goysaa waa waajib maxaa waajib ka dhigay takraarkan la soo celceliyey ya lafdigan kale soo celiya ayaa halkii ficilka jooga ciwadka him awda anugana maa la kulmin jiray la lama kulmin jirin soo ma markaas soo celcelintana ka kaafida ficilka in la keeno meesha markaa taaba ku xigta taaba iskaga dhega waa maxay haddee lasoo celceliyo shaygii muxadar canhugaa haddii lasoo celceliyo ficilkiisi waa din waa logaya markaa waa afartaa jeer in iyaaka la adeegsado oo waxa weeyaan aan aan waxba lagu soo dulcadfin iyo in iyaaka la adeegsado oo wax lagu soo dulcadfo in iyaaka aan la adeegsan laakiin wax kale lagu soo dulcadfo in waxa weeyaan istagna lasoo celceliyo alasada alasad oo kale allaha allaha laakiin marka la laqmaynayo allaha allaha itaquu allaha markaa tirad allahada kale ma keeni kartid limaada de imika waxaad keentay ficilkii fasiri ma ficilkaana arki kahay marka allah keliyaad ku daynaysaa marka laakin allah allah marka ay tahay waa maxay ya waay waa marka ay tahay waa markii de ka taho ismigana ayaa naaib ka ah oo fadhiya barti booskii ayo caamilka de barti booskii caamilka masla marka caamilkiisi isagana waajib afartaa goor baa loo gooya afarta goor hadday kugu adkaadaan iska xigsun xaalada takraarkii la soo celceliyey wa tansibu waad nasbina alisma ismiga ayaad nasbin alladii ismiga ayaad nasbin tukariru aad soo adigu hu ismiga aad soo celcelin can ciwadi lficli ficilka naab noqoshadiina aad u soo celcelin ila ficil buu naabka yahay ismiga aad soo celcelisa alladii ficilkaasoo adigu hu ficilka aanad muujinayn wadalika tusaale mithlu maqaali lkhaatibi khaaibka khudbadeeyaha odhaahdiisa oo kale weeyi khaaibkii alawaahi toobadkeenka badnaa ama taaha badnaa awaah alawaahi taahitaanka badnaa waa kaiiru taawuhi wa tawajuci awah awah awah awahu yuawihu fa huwa awaahun waa wasfi ismigii faacil baday awah waa ismigii faacil khaadibkii alawaahi taaha badnaa uu yidhi allaha allaha allaha ay itaquu ka cabsada allaha ilaahay ka cabsado maxaarimtiisa iska ilaaliya waxa weeyaan awaamirtiisana la kaalaya cibaadallaahi yaa cibaadallaahi addoommadii allow wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka watuubu ilayk